cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkana kulanka keena u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaana ka mid noqon doona wasiir madaxweynihii hore ee mareykanka beenlow ku tilmaamay oo lagu toogtay ama lagu daldalay waddanka kuuriyada waqooyi haweeneeyey si ay dadka kaalme uga hesho sheegatay inay qabto xanuunka kansarka oo la xiray magaalooyinka ugu nolosha wanaagsan dunida liiskooda ayaa lasoo saaray waxaan sidoo kale dehaynaa ururka daalibaan oo dambiyo dagaal ku oogaya mid ka mid a ah dhexaal sugayaasha dalka ingiriiska ama boqortooyada ingiriiska sida warbaahinta u hadalhayso mataanaha sanadaha kala duwan dhashay ayaad maqli doontaan iyo xubnihii joogtada noo ahaa kaalinta sugaantana barnaamijkana qaybi ka yihiin soo dhawaada mar kale ee kulanka kene orka kiidadaay allah kaga sarreeye isha kii dabaaye uunkaa arkaaye axdigii ma'aamin ummaddeenna ma ahan in kastoonan kugu arag arartayla jiirtee aflagaadda iyo ceeb kuma odhan karaaye ha kuma hungoobee qubexe fardoobsa laga soo abuuro adduunyada la keene aminta ducadood igu soo adkeeya cayaantaan indhahayga saara la ii suray ila isoo iftiinka igu deeqde iimaanka ruux qaba arrinka habaabe kani baa irooniyo ugu xila adduuniya xadu ma fiicni ha yeeshee aqoon duma waa lagu ogsoona aminta ducadoon igo soo adkeeya arin toosinaayo ku adkaysanaayo oo ikhtiyaar dhaqaaqe taydu waa ilaaliyo naftoo iga adkaato hadba ku ag wareegte ha anuu kare in lagama waayo waan aamusnaada ammaan adkaysta araggeeda keliyaal istareexayaw aamusnaada ammaan adkaysta araggeeda keliyaal stareexayaa oo laygama agwaaye naftayd weydnaan aqoonine eed male naftayd weydnaan aqoonine aminta ducadon aminta ducadon aminta ducadon ego soo adkeeyo aamiinta ducaduun ugu soo adkeeya codadka macaan fanaaniinta hebe maxamed udoon hiban nuura iyo ilaahu naxariiste faarax guulad samatar ayaa ku luuqeynaya heestan oo alla bari layidhahda daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keeneen war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lu goysay lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya been ayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaanisiiya shaarafcii heeda hohoyaday timahadabidkahaa ku noolo cawiye subaho bulshadu ka dhextumee cayaaraxo sayiya sharafay heedahoo yaga barnaamijka kulanka kena inaad dhegeysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmiya magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan hirka f m sideed sideetanka megahatis waxaad sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshada aanu ku leenahay iyo boggeenna radio culmier dot com idaacadaha wadani xogmaal iyo kala f m ayaa toos nooga dhageysanaysaan oo ku kala yaala beledweyne kismaayo iyo mareykanka haddii aan ku bilowna barnaamijkeenana maanta waxaa loo ballansanaa shirka baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka hase ahaatee kulankii xildhibaanada golaha shacabka ay lahaan lahaayeen waa uu baaqday sabab la xiriirta kooramka oo buuxsami waayey xildhibaanadii ku filnaa ama kooramka buuxini lahaa ayaa soo xaadirin maanta waxaana taasi ay keentay in guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur shiaade madoobe uu ku dhawaaqo in kulankii maanta uu baaqday wuxuu sidoo kale fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka ee ka maqan fadhiyada baarlamaanka waxaan joognaa shan sac iyo waxla jiraan marka ayada oo ah maaragtay eh, shan sac la joogo waxaa soo haadiri waayey xildhibaanadeenii eh, shaqada noo taala labaatan iyo dhowr sharci ayaa noo yaala hindise sharciyeed oo aad iyo aad muhiim u ah eh, dadka horta yimid subaxii wakhtigii loogu talageliyay xildhibaanada leh xildhibaanada ah runtii waa idinku gumacdelinayaa dadkii ayada oo isku xuquuq liyahay waajibaadkana saaran isku yahay dadna subaxii saddex sac marka la ballamiyo ay soo fadhiisanayaan ayadoo oo waajibaadkoodii dastuurkaa saarnaa ummadda ku matalaayeen diyaar u ah dadna markii hore waxay noo imaan jireen afar sac shan sac lix sac ayay noo imaan jireen hadda marka hadda waxaaba bilaabatay badna wakhtigii la gaaro oo kooromkii la waayo xildhibaanada sharafta le waad ogtihiin ummadda soomaaliyeed waxay noo dooratay iyo waxay naga sugayso Eh, haddii wixii loo doortay ummadda naga sugaysay lanaga waayo waxaan noqonaynaa maaragtay dad waajibaadkii loo doortay gudun waayey baan noqonaynaa marka qofkii dadaalay oo subaxii soo fadhiisanahayo waxaa sharaftiis iyo maaragtay dhaawacaya eh, kuwii walaalihiis oo aan imaanaynin ayadoo magaalada jooga imaanaynin waxaa loo qaadanayaa marka baarlamaankii dhan inuu shaqeyn waayey shaksi maarata xildhibaan ah oo ishilqaamay saddex sac inta soo fadhiistay ilaa toddoba sac siddeed sac dad sugaayey oo dad waayey iyo kii uu imaan waayey haddii isxuquuq noqdaan isku sharaf noqdaan cadaaladdarra taasaa la yidhaahdaa eh, waxaan rabaa maanta idinkoo raalli ah xildhibaanada eh, naga maqan fadhiinta inay gaarto xildhibaanana la joogaan oo soo degdegsaday oo soo dadaalayn inaan u mahad celinno xildhibaanaya heer hoosaadkana waad ogtihiin waxaa ku qoran yacni xuquuqaha la leeyahay iyo waajibaadkana saaran uu kala caddaynaya iyo macal dastuurka sidaan haddaan ku socno waxaan noqonaynaa baarlamaan shaqayn waaye baan noqonaynaa dadkan inay isdul saarnaadaan ma aha xildhibaanada horta waxaan ka codsanayaa marka koowaad dalka iyo debaddaba xildhibaan kasto ka mida ah golaha shacabka asigoo fiyow fiyow asigoo fasax shaqo ku maqnayn asigoo maaragtay fasax caafimaad ku maqnayn oo iskaga maqnaado arrintaas in laga waantabo oo la yimaado baarlamaanka la soo xaadiro sacaddii lagu talagalay la soo xaadiro qofkaan shaqada rabin oo maaragtay magacuun ka rabo waa qaldan yahay xildhibaanada qofkii dhab ku noqoto khiyaaruu leeyahay waa iskaga tagi karaa laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro xildhibaanadii walaalahaadan shaqadooda aad oryaamaysa ma aha waan arrintaas waa nagu badatay dulqaad badan badan badanaa lagu soo jiray maalina sharo dadkaan lalama tiigsanin sidaas daraaddeed maanta waxaan rabaa fariintii ugu dambaysay inaan farno oo aan waajibaadkeenna aan isu sheegno aan isxilqaanno qof kastana sharci u hoggaansamo guddi waxaan leenahay nidaamkeena ilaalinahayo oo guddi la yidhaahdo guddiga xeer hoosaadkii anshaxa la yidhaahdo ayaa jira nidaamka inuu ilaaliyo baarlamaanku baarlamaanku doortay oo nooga magacaaban guddigaas oo guddoomiyaha uu ka yahay xildhibaan cabdisamed waxaan ka codsanayaa eh, kalfadhiga intuu socday dadka maaragtay iska maqan oo imaanaynin ama magaalada ha joogeen ama fasaxlahaan dibadaha iskaga maqnaadeen fasax laaan ku maqan shago ku maqaneen oo iska maqan liiskoodaan ka rabnaa eh, qof kasto asiga oo jooga imaan waayeen waxa heer hooskeenna qabo heer hoosaadkeenna qabo yaan ku camalfali doonaa haddii aan leedno qof kuma dulminayno waxaan rabnaa in sababta loo sameeyey maxay tahay heer hoosaadka loo ansixiyey in shaqadeenna gudana loo ansixiyey walaalayaal waxaan idin leeyahay labaatan dhib kow hindi sharciyaad haddaynoo yaalaan toddobaadkii dhan waad ogtihiin saddex maalmooda shagid ah, aadin qabanaa saddex maalmoodtii guddiyid iyo arrimo gaargaar ayaan ku mashquulnaa haddii saddexdii maalmood ayadoo la joogo shaqadii la diido shalayna waad ogtihiin xildhibaan markii la noqonayo sidii loo jeclaa qofka xildhibaanimada waayey wuxuu ismoodahaya in maanta dhibaato ku dhacday kii xildhibaano helaynin inuu guulaystay oo guush ugu dambayd gaaray ee loo haystay wixii waad ogtihiin farxad aan ku farxanay markii lana doortay marka wixii loo doortay haddaan gudan wayna maxaan noqonaynaa ummaddii soomaaliyeedna soo doortay soomaanan khiyaamino marka walaalayaal sidaa daraaddeed waxaan rabaa qof laguma xumaynayo shaqsi gaaree loolama jeedo xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa oo ugu celinaynaa inay shaqadooda gutaan oo imaadaan waajibaadkii loo doortay gutaan oo imaadaan anagu markaas had qofkii diido waajibaadkiis guto asigoo xanuunsanayn asigoo fasaxa ku maqnayn iska maqnaado waxaan ku qasabnahay heer hoosaadka inaanu hoggaansamin ku qasbannahay sidaa daraaddeed guddoomiyaha golaha guddiga heer hoosaadka iyo macalguddigiis waxaan ka rabnaa liisiska inaad noo soo diyaarisaan si aanna walaalaheen ula xisaabtan oo qaladaadka ku jiro marka maadaama shirkii kooram la-aan u furmi waayey xildhibaano sharafta leh waa mahadsantihiin intii soo haadartay waa fasaxan tihiin fadhigaan fadhigiis waxaan rabnaa xildhibaan dalkii dabad jooga oo bilaash ku maqan oo fasaxlaa maqan inuu soo hadalo intaa isku tira koobi doonaa liisna waa la yeedhin doonaa haddii aad codkaasna gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheeh aadan madoobe wuxuu ka hadlayay sababaha inta badan fadhiyada baarlamaanka gaaraan golaha shacabka oo u baaqdo oo ka hormalacaan xiriirta fariin aynu u diraya xildhibaanada maqan dhinaca kalena dowladda soomaaliya waatan dagaal kula jirta ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama sidaa darteed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay heleen fariin ay wadahadal al-shabaab ku dalbanayaan laakiin wuu kala saarayaa al-shabaab oo wuxuu leeyahay kuwana waa lala hadli karaa oo dadka soomaaliyeed laakiin kuwa ajanabiga wuxuu leeyahay lama hadli doono balan codka wasiirka ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga maanta iyagaa wadahadal ku jiro laakiin annaga maanta waxay naga taagan tahay wax la yidhaahdo argagixiso in soomaaliya waxa weeyaan ay waxaa laga ciribtiro ayaan go'aankeeda qaadanay madaxweynaha uu qaatay golaha fulintana waxa weyan ku shaqeynayaan ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanadan waxa weeyaan diyaar waxa ay ugu yihin wadahadal iyagaa soo codsaday laakiin waxa weeyaan waxay ila tahay shabaab yaana dhihina khawaarijtu waa laba nooc noocna waxa weeyaan waa ajaanib noocna waxa weyaan waa kuwa dalkan u dhashay kuwa dalkan u dhashay fursad waa leeyihiin laakiin kuwa kale ee waxa weyaan duulaanka ku yimid uma lahan wax xaq ah waxa weyaan lagula wadaa furan wadada furxa waa dalka inay isaga tagaan kuwa dalka u dhishayna xilli kasta hadday issoo dhiibaan diyaara loo yahay laakiin wax lagula gorgortamo oo meesha yaalo waxaweyaan ma jiro waa inay dowladnimada raacaan oo waxawey isu soo dhiibaan oo shacabkoodii dib ugu soo laabtaan codkaasna wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdifatax qaasim oo maanta warbaahinta la hadlay barnaamijkaa dhegaysanaysaan saaxiib waa kulanka keenan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye abidka ha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraho شرفهم weli qeybaha hore saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan ayaad dhegeysanaysaan wararka soomaaliya intaana ka dhammaanin ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa maanta tegay xerada jenaraal gordon oo magaalada muqdisho ku taala xeradaas waxaa la dejiyey ciidamadii lagu soo tababaray waddanka eritrea ee dhowaantan dalka ku soo laabtay ra-iisul wasaaruhu khudbad ayuu u jeediyey ciidamadan wuxuuna sheegay inay yihiin ciidamo aada loo sugeeyey islamarkaan uu rajaynayo inay qaadaan tillaabooyin ka dhan ururada hubaysan sida ururka al-shabaab oo kale waxaan rajaynayaa inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadowga soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiinna hoyooyinkiin iyo aabbayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku haya sumcadda ka dilay dadkeennii sumcadda ka dilay dalkeennii diinteennii dhibay dadkeennii qixiyey in badan agoomeeyey in badan rajooyin ka dhigay in badan laxaadkoodii weysiiyey ayaga oo aan wax ay geysteen jirin aaminah huteelladooda jooga shaqooyinkooda haysta yaanyooyinka yaanyada iibsanaya arday wax baranaya hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmaheeda ku biilanaysa intaba ayagoo isugu jiraa inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabi'iyo cadowgaas jabkiisii ayuu ayay duufaan tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego waa laydin sugayey laba qolaa idin sugaysa qolo imaanshihiinnii iyo joogitaankiinna iyo sidan aad u diyaarsan tihiin maanta farxad iyo raynrayn bay u tahay waa shacabkiinna iyo dalkiinna iyo calankiinna qolana way idin sugaysay laakiin waxay idinku sugaysay markaad timaadaan inay jabayaan cabsi iyo khawf iyo naxdin iyo walbahaar ayay la elxun yihiin labadaas gruub baa idin sugayay gruub idinku faraxsan oo le ilaahay baa noo nabad keenay wiilashanadii oo tababaran oo diyaar u ah dalkoodii inay difaacaan iyo guruub cadow ah oo naxsan oo le wallaahi kuwii idin baabi'in lahaaba hadda ciidankan duufaan ciidan caadiya maaha waa ciidan la sugaayey oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugaayeen dadka soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan marka indho badan baa laydinku fiirinayaa aad baa laydin jecel yahay aad baa laydiin sugayaa waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saad dalka aad uga xoraysaan cadowga indhaha aad laydinku hayaa allah idin fududeeyo shaqadaas laydinka sugaya faraha badan waxaa kaloo saan sheegay cadowna uu ku xisaabtamayaa mar haddaad timaadeen in cumrigiisii soo gaabtay soomaaliya laga bilaabo saacaddan ay xor tahay ayagana waxay ka fakarayaan xaggeed aadaan seed isu dhiibi doontaan seed u carartaan mar hadday soo howlgaleen ciidanka xooggaa oo saas u tababaran sii joog aad sii joogtaan soomaaliya way soo gebagabo codkaasina waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamsaan cabdi bare oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaana ciidamada lagu soo tababaray wadanka eritreya oo uu ugu tegay xerada ay degan yihiin ee magaalada muqdisho wararka kale haddii aan kusii soconana ilaa sagaal iyo labaatan qof ayaa la dilay intii uu socday baa laleeyahay howlgalkii dhiigga badan uu ku daatay ee lagu soo xiray wiilka ama ninka daroogada dalka mexico ka ganacsada ee loo yaqaano el jabo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda mexico ovido guzmin lombas oo soddon iyo laba sano jir ah ayaa lagu eedeeyey inuu hogaaminayo ama hogaamiye u ahaa kooxdii hore ee aabihiis aljebo waxaana lagu soo qabta baa laleeyahay magaalo la yidhaahdo kulikan waxaana loo duuliyey magaalada caasimadda oo dalkaasi mexico city laakiin intii la xirayay ama la xirayay wiilkan waxaa la sheegay in dad badan goobtaasi lagu dilay oo dagaal uu dhig ku daatay ka dhacay toban askari ayaa nafta weysay iyo sagaal iyo toban kale oo la aaminsan inay yihiin kooxaha burcadda ah ee wiilkan waardiyaha u ahaa kooxda burcadda ah oo aada u caraysan ayaa dhiga baa laleeyahay jidgooyooyin waxayna ay dabqabadsiiyeen gawaari badan sidoo kalena waxa ay weerareen diyaarado ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee deegaankaasi soddon iyo shan qof oo ka tirsan ciidamada militariga soddon iyo shan askari oo militari ah ayaa weerarkan lagu dhaawacay waxaana sidoo kale dhaawacmaa leeyahay kuwii labaatan ka mid ah kooxaha dableyda ah oo iyagoo dhaawaca weliba la xiray waxaa sidaas warbaahinta u sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dalka mexico oo magaciisa louis carasasio sandoval magaciisa la yiraahdo mr guzman lobes oo lagu naaneyso mos ama ninka dooliga ayaa lagu soo saaray baa laleeyahay ama soo saaray diyaarad nooca qumaatig u kaca ah waxaana loo duuliyey magaalada caasimadda ka hor inta aan la gelin xabsiga ugu sarreeya dalkaasi ee federaalku maamulo waxaa lagu eedeynayaa inuu hogaaminayay koox ka tirsan kooxaha caanka ah ee loo yaqaana sinalawa oo aabihiis hore u maamuli jiray islamarkaana waxa uu mid yahay ururkan ururada ugu waaweyn wadankaasi ee waxyaabaha maanka dooriya ka ganacsada ama adduunkoodna ugu weyn aabihii el jabo gusman ayaa ku qaadanaya xabsi daa-in gudaha dalka mareykanka kadib markii lagu helay dambi ah labada kun iyo sagaalkii ka ganacsiga daroogada iyo lacag dhaqista maxkamadintiisana intiisana waxaa shaaca ka qaadabaale qaar ka mid ah dowladda dalkaasi oo mareykanka mas-uuliyiin ka tirsan oo lagu eedeeyey inuu sidoo kale sameeyey waxa lagu tilmaamay naxariis darro ka dhacday dalka mexico mareykanka ayaa ku dhawaaqay abaalmarin lacageed oo dhan shan milyan oo doolar oo lacagta mareykanka ah ciddii keenta xog ku saabsan ama soo xidideysa ninkan hadda xiran howlgalkan waxaa la sheegay inuu ahaa mid gaar ah oo dowladda mareykankuna gacan ka geysanaysay laakiin garsoore heer federaal ah oo ku sugan magaalada caasimada wadanka mexico ee mexico city ayaa hadda hakinaya hanan kasta oo ka dhanabaan leeyahay kooxaha ee eh, daroogada ka ganacsada oo uu qarin u yahay howlgalkan oo bilowdaba laleeyahay subaxnimadii hore ee saakay aroortii ayaa magaalada gulikan gaar ahaan magaalada gobolka lesinalawo waxa uu ka bilowda baa laleeyahay hore magaaladan waxay ku taalaa waqooyi galbeed dalka mexico waxaana uu dhaliyay baa laleeyahay mawjado rabshado ah baabuur gubanaysa ayaa la arkayay iyadoo la xiray wado ka mid ah wadooyinka magaaladaasi ugu waaweyn dad badan ayaa sidoo kale la sheegay in magaaladan ay bilaabeen inay ka qaxaan oo xaafadaha kale u guuraan in ka badan boqol duulimaad oo magaaladan tagi jiray ayaa sidoo kale la baajiyey sida dowladdu ay sheegtay warbaahintuna ay aada u hadalhayso labada diyaaraded ee ciidamada irka ay lahaayeen ee mexico ayaa lagu qasbay sidoo kale inay si deg dega ah ay u tagaan deegaankaasi si ay usoo qaadaan ninkan sida weyn loo raadinayay diyaaradaha qubaatiga u kaca ee helicopterska loo yaqaano ayaa sidoo kale la geeyay deegaankaas ama maamulkuba uu qeyb ka qaatay sidii ninkan loogu soo qaadi lahaa calvin mccarthy ayaa loo doortay afhayeenka aqalka wakiilada ee mareykanka kadib markii hadallo kulula iswadaarsadeen isaga iyo ninka kale la tartamayay waxaana taasi la sheegay inay qeyb ka ahayd doorashooyinka ugu dambeeyey ee xisbiyada qaar mareykanku gaar ahaan xisbiga jamhuurigu ay aada u galeen waxa ay qaadatay baa laleeyahay shan iyo toban wareeg codbixinta uu ku guuleystay ninka master mac carter layihaahdo inuu ku guuleysto inkastoo xisbigiisa aqlabiyad badan uu ku leeyahay aqalkan waxay timid baa kadib markii ama kadib olole cadaadisa oo aad u la yaab lahaa oo uu toos ugu socday markii hore ninkan aad u galay isagoo sidoo kalena sidoo kale u kala kulmayey cadaadis xoog leh ninka kale ee magatis la yiraahdo xildhibaanadama xildhibaan laga soo doorto federaalka gaar ahaan florida oo ka mid ah lixda qof ee iscasilay ayaa sheegay in waxa ka dhacay goobtaasi ahaayeen waxaa lagu tilmaami karo loolan aad u adag goorsii horeysana waxaa jira muuqaalo si gaara ah baraha bulshada loogu faafinayay shirgudoonka ayaa dejinaya ajandaha golaha wuxuuna kormeeri doonaa howlaha sharci dejinta jagadanna waxaa lagu tilmaami tahay kaalinta labaad ee jagada madaxtinimada dalka mareykanka marka loo eego ninkan naftigiisa isagoo ka hadlayay goobtii lagu doortay kadib waxa uu wartiisa twitter ku qoray waxaan rajeynayaa in hal shay oo cadaalada ah ay halkan aan ku xukumo intaan xafiiska joogo iyo kale ayuu yiri qodobo kale saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka kulanka kenyan ayaadna dhegeysanaysaan fm website iyo live stream maasha allah sadex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network la soo badayo diiftan haaraynyo dhaqarkiyo xanuunkii dunidu suma wada maqal sowdiintu may qorin kitaabadu ma daabacin arday macallin kuma dilin ma daliilin sheeqyadu marna soo baday diiftaan haaraynyo dhaqarkiyo xanuunkii dunidu suma wada maqal sowdiintu may qorin xitaabadu ma daabacin arday macallin kuma dilin ma daliilin shiiqyadu sow digtii ugu horaysaba adanoo jannada degi xawa dibadda mayge adanoo jannada degi xawa dibadda mayge lumis aragtidoodii hadal dabacsan uu wacan aadan dooda kuma furin anigu waaban daalay adna mayga daran tahay mis aragtidoodii hadal dabacsan oo wacan aadan dooda kuma furin anigu waa bandaalay adna mayga daran tahay wadardaarankoode wadafirin iyana wadardaarankoode mata firin iyana ilmadayadinayso dhabanada ka deertiyo doondoonistiisii wadardaarankoode mata firin iyana wadardaarankoodee wadda firin iyana ilmaday dadinayso dhabannada ka diirtiw doondoonistiisii ilaa dunilaa uumay dibintaabyaadooda dumarnagu waadeene waxa aniga ii daran o dayacay naftaydii taan daawaanaya dig aroos ka siiso ka tumashada loo wada dabaaldegay la dunila umay dibin daabyadooda dumar nagu waadeene waxa aniga ii daran wadayacay naftaydii tan daawaanaya dig aroos ka siiso ka dumashada loo wada dabaaldegay anna kama dambeeyo qalbiguna ma madaaye beedkay kulmooshan dusha uga wareega sii daawadaa marna kama dambeeyo qalbiguna madaayin iidkay ku nooshan dusha uga wareegasii daawadaa washadaagu hadba dumarka tiladan naftu dooni may odhan sheekada ma deeqsiin naftii waana diidaana waxunba u dambeeye washadaagu hadba dumarka tiladan naftu dooni may odhan sheekada ma deeqsiin naftii waana diidaana waxxunba u dambeeye dibadaha inaan maro sigweguma dambaysiin daawya badan wadu la dekeiraadaba markan daawya badan wadu la dekeiraahdaba nin kale ma doonta ariiqi kuma dhaafaan andaawya badan wadu la degay iraahdaba markandaawya badan wadu la degay iraahdaba nin kale ma doonta ariiqiguma dhaafaan tantu waxay leedahay intay e duniidu san tahay haddaan dansan cashaqa booqaana iska ilow dumaroo dhan ha agmarin giddigoodba wadadaa ilankuma dirqinayaan dantu waxay leedahay intay duniidu saan tahay haddaan dansan caashaaqa dumaroo dhan ha agmarin gidigoodba dumaroo dhan ha agmarin gidigooda wadadaa ilaa kuma daraqanayaan iyo danta waxay leedahay intay dunida sidan tahay haddaan dansan caashaqa yaree kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanka allah raxmadee macal abwanka waxa uu ahaa cabdikariin shireex xuseen sandheere ilahay naxariistaan leenahay erada laxanka baasig ayaa laga haya kun iyo sagaal boqol iyo heese la qabtay qayb ka tahay qayb ay nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ee noo soo socda saaxiibayaal oo aad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantao kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsaned burhaan waa maalin sabdi ah taariikhduna waa toddobada bisha koowaad ee januari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol konton iyo sideed cishaha haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ayaa kasoo haray tartanka koobka xulalka kubadda cagta bariga iyo bartamaha afrika ee sakafa oo sanadkaasi ka dhacay dalka uganda kadib markii ay guuldaro afar gool iyo ebar ah ay kala kulmeen martigeliyaasha tartanka xulka qaranka uganda maanta oo kale sanadkii labada kun boqortooyada sacuudi carabiya ayaa ku dhawaaqday dhismaha gole ka kooban sideed wadan oo carab iyo afrikaan ah oo xuduud badeed la wadaaga badda cas iyo gacanka cadan boqorka sacuudiga salmaan ayaa xilligaasi qaabilay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar jordan eritrea yemen suudaan soomaaliya iyo jabuuti maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii maxkamad ku taala magaalada borama ee gobolka howdal ayaa xukun xabsi laba sana ah waxay ku riday laba wariye oo ka howlgala gobolkaasi labada wariye ayaa kala ahaa rashiid maxamed cabdilaahi xuseen dabshid iyo axmed diiriye ciiltire waxaana lagu eedeeyey inay baahiyeen warar dacaayad ah oo ka dhan ah etoobiya iyo warar ka hor imaanaya jiritaanka somalilan maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol xilligaasi ee jarmalka ayaa ciidamadii ugu badnaa waxay geysay furintii galbeed ee xilligaasi uu dagaal ka socday maanta oo kale sanadkii kun sagaal faransiis ingiriiska iyo talyaaniga ayaa wada gaaray heshiiskii iskaashiga ahaa ee itaalo faranka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol konton madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka harry truman ayaa ku dhawaaqay inuu hormarinayo bambaanooyinka ay ku jiraan walxaha haydrojiinka ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol waxaa bilowday dhageysiga dacwad loo haystay madaxweynihii hore ee mareykanka bill clinton oo xilligaasi lagu soo oogay dacwad xilka qaadis ah ugu dambeynna waa uu ka badbaaday maanta oo kale sanadkii labada kun afar tobankii ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa ku guulaysatay markii labaad doorashada dalka bangaladesh ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo labaatankii koongareeska maraykanka ayaa ansixiyey in joe biden uu yahay madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaana waxauu noqday madaxweynihii afartan iyo lixaad ee dalka mareykanka guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aada mahadsantaha waryaane maxamuud aadan oo nala socodsiinaysay qaar ka mid mida ah dhacdooyinka ee maanta oo kale dunida ka dhacay dowladda militariga myamar ee xukunta dalkaasi myamar ayaa hadda waxa ay sheegaysaa inay wadahadalla la yeelatay saddex qoomiyadood oo hubeysan oo dalkaasi ka dagaalama wadahadalladaasi waxay ku saabsan yihiin sidii dalkaasi looga qaban lahaa doorasho deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha fallaagada ah sida uu sheegay afeen u hadlay kooxahaas mid ka mid a ah. hogaamiyaasha xisbiye ay ka mid yihiin shan state ama s s b b xisbiga kale layihaahdo u w s b iyo xisbi kale hubeysan ayaa inta badan waxaa la sheegay inay si gaar ah heshiis loola galay inay joojiyaan iska horimaadka dowladda ay la galaan islamarkaana milatariga ay la shaqeeyaan si ugu dambeyn wadahadal toosa ah loola yeesho oo doorasho loo qabto afeen u mid ka mid a ah xisbiyadan oo ayaa waxa uu sheegay in gobolada qaar oo shan gaaraya ay kadaaay ku dadaaleen in hadda laga shaqeeyo sidii doorasho looga qaban lahaa midaysan laba nin ayaa lagu daldalay dalka iiraan kadib markii lagu helay dembi ah inay dileen mid ka mid ah ciidamada sidirdoonka dalkaasi gaar ahaana kooxaha loo yaqaano ciidamada ilaalada dadka deegaanka intii uu socdeen baa laleeyahay mudaharaadyo lagu xusayey maalintii afartanaad tan iyo markii uu bilowday rabshadaha banaanbaxyada ah ee dowladda iiraan looga soo horjeedo labada nin ee daldale waxaa la kala yihahdaa maxamed mahdi karaami iyo maxamed xuseyni waxaa la toogtay baa laleeyahay saacadii hore ee maanta madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong an waxa uu amray in la dilo markii dambena waa la dila baa laleeyahay wasiirka hore ee arrimaha dibadda dalkaasi oo magaciisa la rinyon riyon ho riyon ho waxaa wasiirka arrimaha dibadda dalka kuuriyada waqooyi ahaa intuu u dhexeysay labada kun ilaa labada kun iyo labaatankii waxaana sababta loo dilay ay tahay baa laleeyahay wuxuu beenaalo ku tilmaamay madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump qoraal ay warbaahinta qaar baahiyeen waxay ku sheegayaan in kim jong an uu arrintaasi aada uga carooday kadibna uu yiri waa in wasiirkaasi la daldalaa ama la daldalaa sababtoo ah hadhow ayuu aniga igu tilmaami doonaa inaan ahay nin beenaala ah brazilna booliisku waxay xabsiga dhigeen haweeney waddankaasi u dhalatay samila marja samila maria barbosa ayaa la layihahdaa waxa ay sheegtay oo been ka sheegtay oo ay tiri kansar ayaan qabaatintan tintan oo iska xirtay arrinta sidaas u sameynaysa boolisku waxay ku sheegeen inay ku ogaadeen inay doonaysa dadka inay lacaga kaalmaa uga hesho marka cilmigaas samad sidaas ayayba ku dawarsan jirtay baa laleeyahay sidaa darteed ayaa loo xiray magaalooyin ay kamid yihiin london iyo brigmaham iyo sidoo kale eh, copenhagen iyo magaalooyin kale oo toban gaaraya ayaa loo aqoonsaday in noqdeen kuwa ugu wanaagsan nolonahaan dunida sanadkii lasoo dhaafay kuwa ugu wanaagsan bal ka waran adiga iyo cunuga ama walaalka ama taanaha tihiin hadii aad kala dhaartaan laba sano oo dee laba sanoo kala duwan dhaartaan oo taariikhda laba sano laku kala qoro sheekadan waxay ka dhacda baa laleeyahay isbitaal ku yaala dalka mareykanka gaar ahaan magaalada new york haweeney u dhalatay wadankaas ayaa dhashay baa leeyahy laba mataano ah magaceeda waxaa carl jo scott labada cunug ee mataanaha ah waxaa weeyaan waxaa gabar ani layidhahda ani john iyo sidoo kale eh, avy rose oo walaasheeda waa laba gabdhood oo walaalo ah mid waxay dhalatay saacadihii ugu dambeeyey ee sanadkii naga dhamaaday waxay dhalatay saacaddu markay ahayd labiiyo tobankii eh, saq dhexe oo shan daqiiqo dhiman shan saac iyo shan daqiiqo oo konton iyo shan daqiiqo ayay dhalatay gabadha labaadna waxay eh, laba labaatanka gabadha labaadna waxay dhalatay lix saac iyo hal daqiiqo labada kun iyo saddex iyo labaatanka marka waa mataano taariikhda dhalashada laba sano ay u kala qoran tahay midna laba kun labaiy labaatan ee dhalatay midna laba kun saddex iyo labaatan haddana waa mataano ogaada arrintaas ee warbaahinta maraykanku iyana aada u hadalxaysay toddobaadkan ama maantaba markaan saaxiib waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan rikooradii kalamaaney ibliiskaa bato aan rabbi aqoone runta aadmi nacay beentii buu soo rakibaya war axmedow ha iska roortee leeyahay runtu way ka daba iman war kalemaane waxaa hore loo yidhi beenay raadkaa raacda kugu maqan war adeen famina waxaa kaloo la yidhi nin been sheegay run ka leexay war waxaa kaloo la yidhi beentaada hore runtaada dambay u daran tahay war kalemaane baanla buunbuuni rugaangna kaadaas war wow haddaad maqashaan wow kalaa jirtee wow mugga wow wow badanaa wow war baarlamaankii maanta wuu waa ka jirtayo wuu guddoomiyihiina wuxuu yidhi xildhibaanadii aaway wuu xildhibaanadiina qaar waxay dhaheen meelaan soo marnaa weynay wuu hadda kulankii waa baaqday wuu gudoomiyahana wuxuu yidhi baarlamaanka waa iska xir haddii xildhibaanadii la waayey w ar waxaa la yidhi luuqluuq marowla islaamiga waa imaanaa w ra'iisul wasaarihina waxa uu taga ciidanka eritereya laga keena w war haddaan ra'iisul wasaaraha ahaan lahaa waxaan ciidanka dhihi lahaa w dagaal baad gelaysaana diyaargarooba jubbaland baadna ka bilaabaysaana kadibna waa horkici lahaa aga wargooyin ciidanka madniyu boolis baa laga dhigayaa war kalamaanay war madeeyo mashirkii koonfur galbeed baa sidaa ku dhammaaday wayaabay waayahan dambe miyaad ku waalateen ari war ma haysiin ergaanahay w shabaab waxay dhaheen dowladdan wadahadal ka rabnaa w ergida ergidi korayti wal adiina walka hiree w shabaab macaawina rabnaa may dhaheen war war ma haysaane w wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdifatax qaasim wuxuu yidhi w shabaab waxay naga codsadeen wadahadal w war anigu waa yaabay madaxweynuhu hadda kahor waa ki yidhi cid kastoo shabaab xidhiir lale waa noo shabaab kale wuw marka wasiir ku-xigeenka waxaa laga rabaa wuw inuu caddeeyo cidda shabaab ay la soo hadleen oo wadahadalka ka codsadeen oo xidhiirka lale wuw war buutin hadda ka hor wuxuu yidhi wuw wadahadalkan ugu sarreeya dagaalka waaye wuw marka shabaab iyo dowladda wuw wadahadalkii ugu sarreeyaa u socdaya hala wada wuw wargooyin war ma haysaane wuw madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay maalintii ka dambaysay waxaa la weydiiyey shabaab wadaha wadahadal ma la geli asna wuxuu yidhi ilaa aan jabiyo wadahadal la geli mahayaa wuu wadla gubka war kalamaanay war mahaytan madawiinay wagooyii kuuri kuriikidhafooro hiirinay kiin jongun janjalalaf wasiir jee hor arrimaha dibidda daldelay wali indaliilsidayn wali beeta donald trump beenlow waari aniina beenlow ete inoo ero suurtagal ee sidaas dartii aniina wakukusiyay haddii maanta wasiir loo toogtay taraama beenloowa darteed allaylah maanta beenu garab heshay wwallaylah hangolow maanta waqooyiga kuuriya inaad joogtay ahayd ha lagaaga siiye warwarka wayga dhex gasheene wasiir ku-xigeenka gaashaandhiggu wuxuu yidhi shabaab ajaaniibta wadahadal la geli mayno habad baa naga dhaxaysaa ma dalkay nooga baxayaan kuwa soomaalida laakiin fursad bay leeyihiin oo shabaab soomaaliya miyaa jira aryaadhaha samigay cabdulana wuxuu yidhi kadeegi maya dulmilow ee waa ku dulmarna difac kadeegi maayo dulmilow ee waa ku dulmarna difac warkalemaanay waxaa la yidhi adduunyada wacaalkeeda iyo waaba waxaa jooga wararkiiyo akhbaaraha intaa laysku warinaayo wadahadal shabaab soo dalbaday hadduu wasiir sheegay awooddoodii baa wiiqantoo weerar kaa dhibay warkalamaanay wadahadalka shabaab doonayaan oo la warinaayo waran seexin iyo been xun oo dhagara weeyaane ha ku daalinina weerarrada waa la wadayaae war u naxariistay abwaan xirsi xaaji cabdina wuxuu yidhi qawaariijtu weligood qof mudan kama wareegtaane waa yeel arrala bay bursheen weys rasaduu qabaye wejigay rasaas kala dhaceen weriyayaashiiye wardigiiyo tasbiixdii ilaah bawdka lagu waabiye weli miya siyaarooyin baad weli u jeeddaane tawxiidkii baa weerar galay waajibka ahaaye ww aradibirir shabaab oo hadalkay dalbadeen laga diido ww waxaan u malaynaa inay qaramada midoobe warqad u diri doonaan oo ay dhihi doonaan naga soo gaarasaan xaal maahna ww warwar ma haysiina kale maanay degmada kacda ee muqdisho dagaalaa ka dhacay war macawisley miyaa soo gashay ulli munaafiqlinka talagalayaa mu'minku tumuhayaana wargoyin waa laascarood meeshu khilaafku ka taagan yahay welina xal looma helin war madaxweyne xasan sheekh wuxuu somalilan ku yidhi dadka laascaanood xabadda ka daaya dad la hadlo u soo dira ma ka yeeleen hee wuu mase waa ka diideen wuu war cabdullow miyaadan maqli jirin wuu shifo horoo loogala quustay wuu war maanta wuu badanaa wuu ma is isweysan tihiin wuu maqaaraa geedkii ka habaabay wuu kalamaan guuxay waddo geedka kala yeertay guumaysyadoodaa ka badan guuto ciidaneh maxay u gambadeen waa kuwaan gelin dagaalkii aamin laakiin ma afka lagu diriraya war dagaal daaman buu ku hadhay miyaadan maqal war kala maaray waa idinla yaabee wow wowda iyo warkiinna dadkii waalaye wax kaloo wowda dhaama ma weydeen baryahan warnamiyow shirki dib uhaliisiinta koonfur galbeed wuu ay ku qiibgali wuu madawiin xasan sheekh baydhow in jeeda dhegay wuu runii may ku jara warkaas urmadayo qaar kalmida ah reer koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay weli ereen ww shirka baydhabana laguma casuubin ww loomana dhamma ww wixii ka soo baxaana nama khuseeyaan ww dhagida kaar walaska dhegay gaasreeda kukooyi ww looma dhamma walaley una maniitirsan ww warmadayow shabeellada hoose miyaad inkiraysaa ww dadka deggan miyaadan oqoon ww baydhabo waxaad u gay weysay ww aryaadhaha kale maanay diinu way igu badatee ww madaxuna waa igu xanuuneen ww wax la ag joogana ma ihdiina ww anigu waa tegaayaa ww cabdullaw mar dhow baa lagu soo qabanayaa ww waligaalaarey w nin magaaluu arodow siiga yaray ww gabboosayamadeeyow taasadaadan ka shallaayina ww anay ii taallaa ww wargooyin cabdilla waa dhaartay iska daaya ww lafiinnana ilaashada ww war ciidanka soomaaliya shabaab ma bartaan ww mar kastana iyagoo hurdayaa lagu soo kal lahaa ww marka waxaan la yaabanahay cadowlo saddex xaggee lagu arkay ma dhagarta shabaabaa ku cusub subax dhaweyd maxaas ku dheelmaday soo ma ahayn haddana sidee ku dhacday in ilowla subax kale la gaado wargoyn dagaalka shabaab waa khiyaano ninka u seexdanay si ciisaa dibi dhalaya reer mukukori oo reer mahaas asharka baadadeen wali araana walaagiba shabaab hariir lele degmidoon sadebere gudaanti on ku behen waddada maxaas iyo waddada aadan yabaalmeelanhayna baaburhan ing mara koromajara labaatan kilomitir kaheega maduusa maranu baawurka inoo galantaa hetiyo waana taleefanka dabadir w haddiisu suweelu waayo oogiyonay uunga iska dara doona w wareer soolfardaha badanay saaran yihiin qaar ha ka tegeen w labada farasee buntland iyo somalilan mid ha raaceen jumadda isasi iyo khaatumana mid ha raaceen ama waxoo dhan ha ka wada degaano soomaali weyn ha noqdeen qaar kiliilka u gacan haadinayana waa la sheegaya faraskaas hawl hawlkaluuna gelinayahay ka digtoonaada arabkoba walika maah maahay man rakiba kamsa farasayni shagan wa shagan wargaboosow lama dirirta isma daaweysaa la yidhi walla weynay mahmahdiinnu waa bidco dadka somalilanna waa abti iyo adeer hadda faraha nagala baxa war hadda qayladiinu yaynayna soo gaadhin war soomaali hal dagaala u bannaan waana midka khaywaariijta inta kale waa baadil iyo dulmi wax laga faa'iidayaana ma jiraan doqonnimo tan ugu weyn waa waxaad ka dirirtood ku dayaysid khayrkaa dulmi lama dugaashado daacadi ma hungowdo wanaag daacadi weyday dulmilow heli maayo dab nimaan ku joogsan dambastiisa kama naxo dab markaan ku joogsadaan damqada dad markuu qaadaan ka durka talo markay ideysaan daba ordaa ama talo layma toosanoon raaci karo ama ruuxtayda yehelooy taageera noqo waayahay haweentii kalamaan ay taasi ahayd oo maanta dhaan uun ay ka dhex shidnayd gabagabadii barnaamijkaanu maraynaa saaxiibada kala qayb qaatay waanu mahadnaqayaa timin diyaarne farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada marwe maxamed heesta qoomamo nabadgelyo dhameeyaho qaxar igu abuuriye qayrkayga dawo qaadan waayo iqaabojin waaye qayrkayga reebyo qaadan waayo iqaabojin waaye iyo hanaankaad ragaaqay ma dheerto quruxdiyo hanaankaad ragaaqay ma dheerto qaabkaagan eego gidi waad qaade qaabkaagan eego gidi waad qaade qomameeyo jacaylba jacaylba qunyarlay dhameeyo dhameeyo qaxar igu abuuriye qayrkayga reebyo cadowo qaadan waayo iqaaboojin waaye qayrkayga reebyo dawo qaadan waayo waaye biyey wareegtoqolaaligagay qortu ii wareegto qayskii haleela qoraxday taage qayskii haleela qoraxday taage qomameeyo jacaylba jacaylba qunyarlay qaxar igu abuuriye reebyo dawo qaadan waayo iqaabo juwaaye khayrkayga reebyo dawooqaadan waayo ba i qoray layga qaadi maaye qabri aniga oon gelin kaa quusan maaye qabri aniga oon gelin kaa quusan maaye qomameeyo oh, jacaylba jacaylba qunyar

qalbigay ololaayo qiiqbaa ka kaaray qaldamo naftaydii mantaqiilu waaye qaldamo naftaydii mantaqiilu waaye qomameeyo jacaylba jacaylba qunyarlay xar igu abuurin